Thank you. calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaal hadal kale aad ka maqashaan k n n kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo sabtiya taarikhda ku aaseysan tahay saddexlatanka bisha sebtembar sanada laba kun saddexiy barnaamijka ogaal ku dhegeysan doontaan waxaa kamid ah duqeymo xoogan oo ka dhacay qeybo kamid ah gobolka galgaduud oo lagu dilay xubno badan oo al-shabaab iyo saraakiil waad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee howlgallada iyo duqeymahaba waxaad kaloo dhegeysan doontaan dowladda etoobiya oo iyana mar kale ka hadashay arrimaha ku aadan siyaasadka iyo dagaalada kasoo cusboonaaday deegaanada oo qoomiyadu isku dagaalayaan waxaad kaloo dhegeysan doontaan mareykanka oo mar kale waxaad ku maray inaanu joojin doonin taageerada uu siiyo ukrain qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ah ayaad degeysan doontaan ee mar kale kusoo dhawaada ogaal adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumiyi ku arag maxaan duca kuu aqriyay balaaya xijaab ku darayay dhaleesha adigo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa dhaleesha adigu fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaad duulxumi ku arag maxaan duca kuu aqriyay balaya xijaab ku daraye maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw damiirku maxuu yidhi si ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw idaacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw damiirkumaxuu yidhi sidaacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw مجهود دولتي مجير دولتي مجهود تعالي موجود ما شوف دولتني ما شيف دولتني ما شوف داعدي منقولي داعدي منقولي dintana garabaad u tahay calanka dalaliimaad u tahay baad u tahay deegaanka dabii baad u tahay dowladnimo jir calanka dalalimaad u tahay deegaanka dabiibaad u tahay deegaanka dabiibaad u tahay dowladnimo dhaqsibaad u tahay duunyada dhaqsibaad u tahay duurjoogtada maan u tahay duurjoogtada maan u tahay daayarta darsibaad u tahay daayarta darsibaad u tahay dowladnimo jir dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog daacadii mambuudi heystaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab walle inaad wax maqasheen qeybaha hore barnamijka golan guda ganadhegeystayaal ku bilaabnay qeybo kamid a deegaanada galmudug waxaa lasoo warinaya in markaa duqeymo xoogan ay ka dhaceen afaraatanki saac lasoo dhaafay duqeymaha lagu bartilmaameysaday xubno kamid ah al-shabaab oo ay ku jiraan xubno horjoogayaal iyo saraakiila gudoomiyaha baxdo ayaynu ka wareysanay wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha raadiyo kulmiye waa dhowahay waa mahadsan tahay balaalow shalay baara afartii galabnimo ayaa waxaa ka dhacay meel la yidhaahdo dheer oo ay khawaarijta ku lahayeen saldhigyo waaweyn in muddaan ay deganaayeen duqaama duqaymo lala beegsaday meeshaasna waxaanu dareemaynay in dhibaato weyn loogu geystay nimankii xoogahaanu qirino iyo irsaalka dadka ah iyo warbixinada ay naga siinayaan meeshaasi saldhigyo waaweyn bay ahayd afar meelood oo golo taargada bartilmaameedyah la duqeeyey marka meeshaas waxa weeye khawaarijtii dhibaato weyn baa loogu geystay waa aad waa gartay intaan ognahay maxaan hadda khasaaraha oo ognahay ilaa haata inkastoo weli xogtaas ay sheegtay aad ku maqan tihiin baad goobkeeda marka ilaa haata xogaha hordhacda maxaan ognahay guddoomiye eh, meeshaas gaadiid baa ku jiray rag baa ku jiray aada iyo meelay u degan yihiin baynay ahaayeen waxa weeye marka meeshaas khasaaro weyn baa looga geystay aada iyo aad gaadiidkoodii yagdii salgyadoodii hubkoodii dhammaan waxaanu rajaynaynaa boqolkiiba in boqol lagu dabar jaray baaladheer iyo iryada wix ku jiray xogtoo dhamaystiranna waanu ku maqannahay insha allahu tacaala mar dhow baana tegi doonaa goobihii aana ka soo hadli doonaa dushooda anagoo joogna insha allah eh, guddoomiye dadku ku dhegeysanaya aada uma yaqaanaan dhulka marka haddii aad u tilmaanto deegaanka duqeynta ay ka dhacday eh, walaal deegaanka duqeyntu ka dhacday waa tuulooyinka degmada baxda hoos yimaada meel ka mid ah oo baaladheer la yidhaahdo dhanka koonfure galbeedna kaga jirta baxdo kaga baagan eh, afartan kilomitr area ah u jirta marka meeshaas wey meesha duqeyntu ay ka dhacday oo nimankaas maaragtay dhibka loogu geystay aada iyo aad baana insha allahu tacaala rajaynaynaa shartoodii iyo makrigoodii in ilaahay ku damiyey meeshaas dib dambena aysan usii dhibi doonin dad dambe insha allah howlgallaa socday muddooyinka lasoo dhaafay oo shabaab aad kaga saaraysaan deegaanada bacadweyne hoostaga shabeelow iyo deegaano kale ayaga xagay ku dambeeyeen howlgallada ah, walaal howlgalladaasi way socdaan ilaa haddana weli way socdaan deegaamo badan bay kusii fideen waxaanu rajaynaynaa insha allah almaha soo socda inay isku furmi doonaan xarar dheera iyo dhuusamareebinka ka dhaxaysa ilaah idankii khawaarijtuna ay ka dhamaan doonto marka howlgalladaas aad iyo aad bay u socdaan waana insha allahu meel gabangaba ayay marayaan ugu dambeyn guddoomiye wararka qaar waxay sheegayaan duqeynta in saraakiil ay ku dhinteen oo horjoogayaal badan oo ka tirsan kooxahan dowladda kasoo horjeeday shabaabka marka iyana laftirkeeda xogaha hordhaca helaysaan maxaa laydin sheegay saraakiila ku jiraa le dadka la duqeeyey walaal wararkaan helayna waxaa kamid ah meeshaas inay meelo ay kusoo bixiyeen dad waaweyn oo madax u ahaa iyaga dadka ay dadka dulmiga iyo makriga u maleego madaxdooda inay ahaayeen meeshaas marka waxa weye dad waaweyn baa ku jiray iyaga uga jiray insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in xaqiiqo dhabana waanu keeni doonaa aada iyo aad baana hawshaas meeshaas uqabsoontay iyaguna waxa weeye aad iyo aad bay dhibaato weyn ugu gaartay meelo ay dad kusoo qixiyeen oo dad madax ay kusoo qaxsadeen bay ahayd meeshaas codkaas codkaasaad maqlayseen waxau ahaa gudoomiyaha magaalada baxda ee gobolka galgaduud maxamed cabdulaahi muuse oo ka inanay la hadashay waxna ka weydiisay faahfaahinada wararkii ugu dambeeyay duqeymo ka dhacay qeybo kamida ah deegaanada galmudug oo lagu bartilmaamaysaday xubno shabaab wix warar kusoo kordhana barnaamijyadeena wararkeena soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal haddii alayd mar kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa inula kulmo hogaanka jabuuti dhigiisa ismaaciil cumar geelle oo la filayo markaa in waxyaaba ugu muhiimsan ay ka hadli doonaan ay tahay in jabuuti ay qeyb ka noqoto dadaalada soomaaliya looga taageerayo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab maadaama ciidamada jabuuti ay ka mid yihiin ciidamada howlgalka midooda africa ee atmis loo yaqaano sidii markaa ay qeyb kaga noqon lahayn dagaalka ka dhanka ah al-shabaab haddaba dadaalada uu madaxweynuhu ku bixinayo marka la eego dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo sidoo kale in muddo ah inuu ku sugnaa magaalada dhuusamareeb maxay arrintaa kusoo kordhin kartaa dadaalada madaxweyneha ugu jiro in lasoo afjaro dagaalka dhanka al-shabaab iyo su-aalo kaleo ku saabsanba dagaalka waxaa weydiiyey cabdiraxmaan saalix oo ah falanqeeya siyaasadeed aada umahadsan tahay adiga dhegeystayaasha raadiyo kulmiya waa salaama intaas kadib waa dhowahay maxay aheeto madaxweynaha waa sidaa sheegtay muddo laba bilood ku dhow ku qaatay safarkiisa dhuusamareeb madaxweynaha filada waa ka guuray wuxuuna degay dhuusamareeb ujeedka uu halkaa u degayna waxay ahayd in uu tabantaabiyo howlaha ka dhanka ah howlaha la xiriira dagaalka ka dhanka ah al-shabaab runtii cabdicasiis u madaxweynaha dadaal fiican uu sameeyey isku xirro fiican uu sameeyey intuu meesha joogay xoogaa yar waa nabarro yar wey jireen oo madaxweynaha la kuursaday oo xagga ciidamada xoogga gaaray oo arrintii coos weyne iyo deegaano kale oo laga baxay iyo oo ka mid ahayd laakiin madaxweynaha dadaal badan oo sameeyey iyo waxaa muuqanaysa in uu arintii xaliyey ciidamadii dib maxay ahayd oo meelihii ay kasoo laabteen oo ma ahayn ciidamada waxay usoo laabteen tabardarri iyo inay al-shabaab ay iska caabin waayeen ma ahan tabashayar iyo gadodir baa jiray dabcan waana maxay deegaanadoodiina qaar waa ku laabteen qaarna way kusii wajahan yihiin dadaalkaas madaxweynaha aad buu u sameeyey runtii teeda kalena madaxweynaha waxa weye sidaad og tahayba kulamadiisa aaday u badnaayeen maxaasuu yimid ilaa idhuusamareebuu ka dhaxeeyey madaxweynaha intuu joogay dhulse mareeb waxaa ogtahay dagaalkii bariga galgaduud waa la dhaqaajiyey ciidamada dowladda maxay ahato ceelbuur waa galeen walow mar dambe ay si maxay ahato xeelo militari ah dib ay ugu soo laabteen waa ogtahay ceel helay wixii ka dhacay al-shabaab iyo dadka deegaanka isku fara iyo ciidamada dowladda waa ogtahay al-shabaab dhowr jeer inay ceel helay ay soo weerareen ciidamada deegaanka iyo kuwa militariga soomaaliya uga baxdhayeen meeshina ay ka saareen oo ay ilaa ceelgaras ciidamada dowladdu ay gaareen runtii bari galgaduud dhaqaaq fiican baa laga sameeya la dhihi teeda kalena waxaan waa dagaal wax lala dagaalamayana ma ahan maxay ahayto dowlad kale ma ahan oo meel degan oo la yaqaano oo system iyo jiha loo raaca waa jabhad oo wax u soo haray keliya ama tabarta ay ku tashanaysa ay tahay ku dhufunka dhaqaaq ku dhufunka dhaqaaq markii ay noqotona runtii waa og tahay eh, dowlado waaweyn ayaa maxay ahato ciidamadooda xeryaha inta loo dhaca ay jabhadaha u dhacaan oo ay dhibaateeyaan oo ay gaadiidka qaataan oo waxaasoo dhan ay dhacdaa marka eh, haddana saas ay tahay waxaa moodaa in ciidanka dowladdu ay aad u maareynayaan eh, maxay ahato weeraradaas oo mar walba bilowdo oo aan ognahay ilaa iyo dhowr weerar oo ay al-shabaab soo qaadeen inay ku fashilmeen dib ay ugu laabteen maxay ahato waxaasoo dhan waxay ku timid xeelada iyo khidada ciidanka milatariga soomaaliya ay leeyihiin ayay ku timid marka waxaa la dhihi karaa faa'iidooyin badan oo lahaay wuxuu lahaa in ciidanka la guwaabiyo la dhiirigeliyo la dhaqaajiyo howlaha socda la dhaqaajiyo madaxweynaha runtii waxaa la dhihi karaa wax bisil oo macquul ah oo dhaqaaqi kara iyo howl isku dubaridan ayuu maxay ahayd ugu soo tegay meesha la yidhaahdo gobolada dhexe soomaaliya Eh, siba eh, deegaanada galmudug inta badan eh, maxay ahayd al-shabaab nabadgelyadeeda inta badan nabadgelyo la helay oo ogtahay og xardheere oo shan iyo toban sano ku dhow al-shabaab ay gacanta ku hayeen ay maamulayeen in ciidamada dowladda ay joogaan dadkii deegaanka nabadgelyadii soo laabatay oo aad aragtay xardheere fantasyaha iyo waxa ka dhacaayo iyo caweyska ka dhacaayo maxay ahayd wax lala yaabo ay tahay ay dadka aada ugu caweynayaan gobolka mudug haddaan eegno deegaano badan haatan muddo ka yar toddobaad looga saaray al-shabaab waxaa ka mid ah bacaadweyne camaara qayacad iyo dhul kale oo ballaaran oo markaa ku yaala koonfurta gobolka mudug marka marka la eego inta sane ee shabaab ku sugnaayeen inaan xataa wali awoodin ay ku dagaalamaan ma laisdhihi karaa muddo koomana lagu soo afjari karaa deegaanada kale ay kaga sugan yihiin galgaduud al-shabaab awoodda ay meel ku joogaan icelandba maba lahaynba markii hore al-shabaab waa mobile team wax gurguuro waaye oo koox meel degan meel kale u guurta wax dhan lagu sheegaayo camaare iyo bacaadweyn iyo xarodheere iyo kidaa la leeyahay waa wax la dhihi karo wax yar oo aan badnayn labaatan cunug oo ama waxay ugu yeeraan xisbada oo kale meel ay joogaan maxay ahayd shajabaadi iyo hareerahaas inay ka dhow yihiin suurtagal ay tahay unbay ahayd mooye meel hadda ay ku xoogan yihiin oo military iyo ciidan fara u joogaan maba jirinba absolutely al-shabaab waa mobile team zoonka oo markaas oo culayska uu ka haysta ayay ciidamadooda isugu geeyaan iyagoo hadda masalan tusaale markaan kusiiya zona galgaduud ayaa hadda culayska uu saaran yahay haddii bay iyo bakool culays la saaro oo jubbada hoose iyo jubbada dhex culays la saaro al-shabaab meeluu aada malaa dhaqaaq ma samayn karo oo meel maxay ahto oo xoog uu saaro weynaa marka dhulkan faraha badan leh oo al-shabaab laga saaray muddadaas kooban ay ciidanka dowladdu ay ka saareen runtii waxa weeye guulay muujinaysaa ciidamadana waxa weye waxaa loo baahan yahay inay ka digtoonaadaan mar walbaba dhagarta kooxda dhanka kale waxyaabaha kale ee laga bartay dagaalka muddooyinka lasoo dhaafay socda waxaa in qaar kamida beelaha wadadaga ee walaalaha wadwadaagta ay samaystaan alliance ama isbahaysi arintaa marka waxaa loo arkaa inay muhiimad gaara leedahay waa la tijaabiyey durbaba ifafaaladiina waa la arkaa hatan gobolka mudug deegaano badana lagu xoreeyey wax ka yar afar maalmood marka soo looma baahnaa beelaha kale ee wadwadaagta ah dadka soomaaliyeed maadaama dadka soomaaliyeed ay wada deegaan yihiin qaarna daris goboladoodu inay marka alliance inta samaystaan sidaasoo kale ay markaa ku daysadaan dhulkoodana ku xoreystaanal qof walba oo soomaali ah qabiil walba oo soomaaliyeed shaksi walba oo soomaaliyeed ayuu cadow ku yahay qabiil gooni ah oo al-shabaab cadow cadowtooyo gooni u qabo ma jirto qabiil uu jecel yahay oo hoos soo gashtana ma jirto kulli ummadda soomaaliyeed waa u wada siman tahay in beelaha soomaaliyeed alliance ay samaystaan ama wax la yidhahdo isxulafaysi runtii wax aada u wanaagsan waaye waa waxa keliya ee nimankaa looga adkaan karo tusaalaha ugu dhow markaan ku siiyo al-shabaab waxaa laga saaray inta badan amaba gebi ahaanba bariga gobolka maxay ahayd hiiraan ayaa laga saaray waxay joogaan galbeedka hiiraanay joogaan haddiinan shacabka reer hiiraan bari iyo galbeed inaan iska kaashanin sidii shabaabka galbeed jooga loo loo saari lahaa mar walbaba mushkilada bari way taagnaanaysaa lianna mar walbaba waa loo tallaaba markii tusaalaha uu dhow kusiiya laba guri oo isku dhagan markii gurigan qolo ka saarto guriga kale aad dejiso laazim waayo gurigaas mar walbaba waa la tureena laakiin gurigan markii laga saaro waxa waxawaaye gurigii kaloo ku dheganayna laga saara gurigan uu nabad helaa kii kale oo xagga kasii saarnayna iyo kii kaleo laga saara ay iskaashtaan marka meeshaan waxaa ka dhalanaya in waxay ahto kooxdu ay cirib tiranto laakiin haddii la yidhaahdo hal dhinaca laga xoreeyey hal dhinacna waa maxay way joogaan weli meeshaada joog waayo marka waa in beelaha soomaaliyeed arrintaas ay wada fahmaan maxay al-shabaabna in qolo gaara ah uusan cadow ku ahayn oo qolo gaara ah gooni u bartilmaamaydsanan laakiin dadka soomaaliyeed dhan ay wada bartilmaamaydsanayaan taas waa inay ku baraarugsanaadaan xildhibaanada qaar ee golaha shacabku qeybay ka noqdeen waxaa jira xildhibaano badan oo markaa marka la eego da ka dhalinyar haddaan tusaale usoo qaadano xildhibaan dhabancad oo kasoo muuqday furmaha dagaalka xilli isagoo xataa uu dhaawacyahay uu markaa xataa diiday inuu ka noqdo furinta marka soo inay markaa tusaale u noqoto xildhibaanada kale ee ka dhalinta yar marka la eego ka tabar badan iyagu marka aan weli isku dayin inay dadka abaabulaan qaarkood waxaa laga yaabaa dhulkooda in shabaab haystaan shan iyo sano marka maxaa la gudboon xildhibaanada qaybjiid iyo rag lamid ah runtii waa ku amaanan yihiin iyagoo da'daas jira haddana u bareeray halista ah inay maxay eeto furmihii dagaalka ay tagaan haddana dhaawacyo ay ku soo gaaraan runtii waa point fiican oo raggaasu ay haystaan waaye xildhibaanku waxaa loo doortay deegaankiisa laga doortay waa meesha berita codka uu u raadin doono haddeer waxaweeye waa og tahay laba doorasho aan galnay tii sixteenki iyo tii hadda u dambeysay oo ay eh, ahayto eh, tontogi waxa waaye eh, doorasho dadban bay ahayd waxaa loo banbixi doonaa doorasho qof iyo cod ah oo qof walba deegaankiisa uu tegi doono xildhibaanka maanta iska jooga muqdisho abaabul waxaa loogu baahanya dowladdu ka tirsan yahay golaha shacabka waayo xisaabtan dowladda inuu ku qayliyo oo uu yidhaahdo deegaankayga waa la gacan bidxeeyey waa maxay ahato eh, dowladdu abaabulkeeda kama wado inuu asaga ku qayliyaa loo baahan yahay oo shaatigiisa iyo tuutihiisa inta gashto oo taga furumaha rag badanaa tagay oo ku amaanan oo furmaha jooga oo ilaa hadda dowladda uu cildhaandirooyo oo dhahoy warkaalaya noo imaada deegaankiina marka xildhibaan dhaban cad iyo ragga lamidka ahna waa ku ammaanan dadka kale ee weli baaqiga ah dowladdu xitaa haddaysan maxay ahto ka dareemayaan in deegaanadoodii inay maxay ahto eh, loo tallaabo qaada inay ka gaabinayso hadday dareemayaan waxaa la rabaa in deegaanadoodii ay tagaan ay dowladduna ay cildhaan soo dirsadaan ay yidhaahdaan naga soo gaara runtii waa arinta muhiimka ah intaas waaye maxay ahayd xildhibaanada waa shacabkay matalaan shacabkuna waxa maanta qoryaha qaatay abaabulkooda waa iyaga waa inay shacabkoodii dhex kacaan ciddii abaabulneen ay abaabulaan kuwa abaabulanna ay hor kacaan labadaba waa looga baahan yahay marka xildhibaanada runtii kuwa aad sheegtayna ee da ah qaarkood ee furmaha jooga oo iyagoo dhaawacanna ah diiday inay dib u laabtaanna runtii waxay ahayd ammaan badan bay ku leeyihiin deegaankii laga soo doortayna runtii waa dad ku sharfan wa ah. waa gartay marka la eego haatan sida dagaalku ku socdo oo warow gaabisay ay jiraan haddana meelo badana ah haatan dagaaladu ka socdaan sidoo kale duqeymaa jira cabdiraxmaan muddooyinkii lasoo dhaafay aada u socday oo qeybo kamida hirshabeelle iyo galmudug iyo bakool iyo deegaano kale oo soomaaliya kamid a maslada marka duqeymaha waxay hoos u dhigi karaan awooda kooxda iyo iyo inay dib isusoo abaabulaan ay markaa weeraro sameeyaan dabcan al-shabaab waa dad tabar yar weligood de allo tabar ma yeelan dhaqaaq eh, fiican ma yeelan waa la wada ogyahay eh, maxay aheeto awood badan ma lahayn laakiin inay maxay aheeto shacabka soomaaliyeed intaas dhibaateeyaan ay kor joogaan dowladda soomaaliyeed u yeeshay teeran walba iyo xilli walba ay joogaan dowladda soomaaliyeed u yeeshay marka waa dad aad u liito wax ay tabar ay hayaan malahan maalmo gudahooda dhulka hadda la sheegaya laga soo afjarma in ka badan loolasii afjari karaa tabar badan ma hayaan diyaaradahanna eh, eh, maxay ahato eh, caawinayana runtii wax badanna way ka bedelayaan inay maxay ahato awoodda kooxda way ka bedelayaan laakiin kooxdan absolutely waa la yaqaanaa waa koox ku dhufanka dhaqaaq keliya markay noqoto fagaaraha dagaalka in dagaal loo babac dhiga ma ahan mar naba dad ama koox ku suntan inay dagaalada u babac dhigaan ama jug culus ay geystaan oo dagaalada jilbaha u aastaan koox lagu yaqaana ma ahan markaa tusaalaha ugu dhow ku siiy iyagoo koonfurta soomaaliya oo dhan haysto oo maxay ahayto min jubbooyinka ilaa iyo haysto bay iyo boqool ilaa muqdisho haysto sideed wiil oo xer ah oo masaajid kutubo ka akhrisanaysa ee guricel ka saartay marka dad oo meel walba gurmad iskaga keensan kara dad marka eh, maxay ahaato intaas intaasoo gobol haystay haddana maxay ahaato harbinkoodii looga saaray guriceel iyo dhuusamareeb sideed wiil oo xir ah ay bilaabeen runtii waxawaaye shacabka soomaaliyada u wada kacay waxaa isleeyahay eh, maxayto maalmo ku qaadanaysa iyagoo hadda tabar yar oo meel ay haystaan jirin waa iyagoo muqdisho haysto oo kismaayo haysto oo beledweyne haysto oo haysto eh, maxay ahaato ceel buur haysto oo meel walba haysta sideedaas wiil halgankooda u istaagtay waana lagu guuleystay oo aa ogtahay inay maxay gurceel iyo dhuusamareeb maanta amniga lagu naaloonayana ay sideedaas wiil ay e, ugu horseedeen iyagoona amisom aysan taageerin diyaarad bayrakdaar lahay aysan taageerin mid mareykanna aysan taageerin marka shacab waxa loo baahan yaha keliya waa dhiiranaan mooye diyaarad i looma baahno aniga sida aan qabo Eh, waa garta ugu dambeyn marka maxaa la gudboon siyaasiyiinta shacabka dhammaan marka la eego madaxweynuhu waa ka go-an tahay siduu ugu celcelinaya marka la eego ficilkiisa iyo in madaxtooyadii uu ka guuray in markaa lasoo afjaro dagaalka al-shabaab marka maxaa la gudboon dhammaan hay-adaha dowladda si waqtiga aan u dheeraan xukuumaduna danaheeda kale u qabsato si loosoo afjaro dagaalka ama shacab ha noqdo waa maxay ahto wixii kala aragti duwnaansho ah oo siyaasada lagu kala aragti duwan yahay waa halkeed waa laisugu soo laabanaa laakiin waa in fulinta la tagaa mucaarad ha noqda ama muxaafid ha noqda waa in dowr laga qaataa dagaalka maanta socda horaan u sheegay muxaafadka mucaaradka maanta waa muxaafadka bixi muxaafadka maantana waa mucaaradka bixi marka maxay eeto waa qor isku dhiib marka mucaaradow maanta horumaradan iyo amnigan la gaarayo berito waa mida adinka aad ku xukumi laheedeen ku hogaamin laheedeen waxawaaye waxaa ladhahaa soomaalida taalada ay gu ay dhigta ayaa maxay ahto deertu ay ku faantaa maanta ciidamadan xooga dalka soomaaliyeed ee lagu howlgalayo oo dalka lagu xuraynayo waa kuwii shalay la dhisay gorgor iyo noocay rabaan ha noqdaan october waa kuwa shalay madaxweyne farmaajo ou dhisay asigoo laleeyahay ciidamaha wadanka uu ku qabsanaya kidaa waaya leeyahay waa ciidankii shalay ou dhisay maanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku dagaalgalooya isagoon ciidan dhisidiyo wax kale uusan u baahnayn uu ku dagaaltegooya maanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhulka iyo deegaanka uu xuraynayo sida uu maanta isaga ugu naaloonayo ciidamo hore loosoo dhisay oo ugu howlgalaya ayaa beri iyo deegaan uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu xureeyey madaxweynaha mucaaradka ah ee mustaqbalka imaan doona ee hadda mucaaradka ahna uu ku naaloonayaa oo doorasho ku qabanayaa oo shacabkiisa ugu tegayaa marka waa saase taaladay ku dhigtaymaxay ay ku faantaa waaye madaxweynow mucaaradow maanta maxay ahato teramkan madaxweynaha jooga shaqada uu qabanaya adou kuu qabanaa marka yaanan inta la mucaarad inta inta layska dhigo howshaa ha loo wada istaago shacab iyo dowladna iyo mucaarad iyo muxaafadna absolutely in loo qara harmo arrinta dagaalka waa wax mukadas ah biyo kama dhibcaan idhabaca ah, cabdiraxmaan saalix iyo falanqeysiyaa sida ayuu ahaa inuu isla falanqeynayna arrimaha ku aadan dagaalka dhanka al-shabaab welina barnamij waala degeysanaysaan weligai barnaamijka hore degeysanaysaan keenina oad nagala socotaan dhegeystayaal markana madaxweynaha dalka mareykanka jo biden ayaa ku wargeliyay hogaanka ukrein madaxweyne valadimir zelenski in markaa xukuumadda washington ay diyaar u tahay inay siiso xukuumadda kiev hubka casriga ah ee loo yaqaano atc m s long range missiles ama gantaalada ridada dheer leh oo mareykanku uu farsameeyay oo la rajeynayo markaa in si dhaqso ah loo siiyo xukuumadda kiev majaalada m b c lagu magacaabo ayaa sidaa qortay ukrein ayaa dhowr jeer oo isku xigxiga weydiisatay maamulka jo biden in markaa la siiyo nooca ridada dheer leh ee gantaalada ee loo yaqaano long range army tactical missile systems loona soo gaabiyo a t a c m s kuwaasi oo awoodi karaa inay burburiyaan marka la eego goobaha muhiimka ah saldhigyada muhiimka ah iyo marinada muhiimka ah ee furimaha dagaalka marka la joogo waxaana bandhigoodu yahay mid cajiib ah marka la joogo furimaha dagaalka iyo burburinta ay sameynayaan sida marka la eego taariikh ahaan hubkan iyo dagaaladii lagu galayba aqalka cad ee mareykanka weli kuma aanu dhawaaqin marka la eego bixinta in si rasmiya ah loo bixin doono iyo wakhtiga la bixinayo si rasmi uguma dhawaaqin balse waxaa la aaminsan yahay in intii lagu guda jiro shirka qaramada midoobay jamciyadda qurmaha ka dhexeysa ee ka socda magaalada new york inay markaa kulamo gaargaara ah yeesheen vladimir zelenski iyo dhigiisa joe biden madaxweynaha dalka mareykanka oo ay ka wada hadleen sidii mareykanku u kordhin lahaa taageerada militari uu siiyo ukraine maadaama maamulka biden uu dhowaan ku dhawaaqay shirka qaramada midoobay inay markaa uu sii kordhin doono dhaqaalaha iyo taageerada militari uu siiyo xukuumadda kiyef saddex boqol shan milyan oo dollarka mareykanka ayay ku kici doontaa taageerada militari ee mareykanku siinayo xukuumadda kiyef sida uu ku dhawaaqay madaxweyne joe biden oo ka hadlayay shirka golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay aqalka cadda ee mareykanka iyo banticonka ayaa iyagu waxa ay markaa beeniyeen qoritaanka warbixintan ay qortay warbaahinta m b c lagu magacaabo ee laga leeyahay dalka mareykanka sidoo kale waxaay bantingon ka gaabsadeen inay ka hadlaan faahfaahinna ka bixiyaan qorshaha wasaaradda gaashaandhigga ee mareykanku ay ku taageerayso xukuumadda kiyev laguna siinayo gantaalada ridada dheer leh waxaa jirtay in ruushku dhowr jeer uu ku celceliyey in haddii mareykanku siinta ukrein taageerada militari uu siinaya ay xadkeeda dhaafto laga yaabo inay adeegsan karaan inta tabartooda ah hubka waxgumaada ay markaa nukliyeerku qeyb ka yahay taasi oo dunidu ay sheegtay inay tahay khad cas inaan markaa loo isticmaali karin marka la eego dagaalada waxaynu ka wada hadalnay nuucyo badan oo la xiriira hubka sidaa darteed taageeradeenu waxa ay ku qutantay inaynu helo gantaalada ridada dheer la hubka altalariga wax lagu duqeeyo iyo sidoo kale kuwa ka gudbaa kilomitirada faraha badan iyo qalabka difaaca ayuu masar zelenski u sheegay warbaahinta mareykanka maray wax ka weydiinayeen nuuca taageero ay ka filayaan hogaamiyaha dalka mareykanka joe biden oo ay markaa dhigiisa sironiski ku wada kulmeen magaalada new york ee dalka mareykanka intii ay wada socdeen marka la eego shirka qaramada midoobay dhinaca kale wasaaradda gaashaandhigga jasiiradda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee taiwan ayaa shaaca ka qaaday in shiinuhu kordhiyey dhaqdhaqaaqa militari ee ka dhan taiwan ee uu ka sameynaya jasiiradda waxay sheegeen inay markaa xadkiisa dhaafay oo diyaarado fara badan oo nuuca dagaalka iyo maraakiib dagaalba ay markaa shiinuhu soo dhoobay hawada iyo sidoo kale badda taiwan taasi ay ku sheegeen inay tahay mid ku doonayo ama uu ku raadinayo inay isku dhacaan ciidamada militariga taiwan iyo kuwa shiinaha si uu ugu duulo jasiiradan taiwan lagu magacaabo labadii toddobaadee lasoo dhaafay daraasiin diyaaradaha dagaalka nuuca droniska iyo sidoo kale maraakiibta dagaal iyo guujisyada ayaa lagu arkeeyey marka la eego badda taiwan iyo sidoo kale hawada taiwanba taasi oo ay walaac ka muujinaysay jasiiradan iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida wasiirka gaashaandhigga ee taiwan jiu ku jeng ayaa sheegay in khatar loogu jiro inay isku dhexi karaan ciidamada milatariga ee taiwan iyo kuwa shiinaha marka la eego in shiinuhu kordhiyey dhaqdhaqaaqa milatari ee ka dhan jasiiradan jasiiraddan iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee taiwan waxaa sii kordhaya khatarta dhanka isku dhaca milatariga haddii aan laga baaqsan dhaqdhaqaaqyada gardarrada ah ee shiinuhu uu wado wax walba ayaynu isticmaali karnaa haddii lagu soo xadgudbo ayuu u sheegay warbaahinta wasiirka arrimaha dibadda ee taiwan tan iyo markii mareykan ku kordhiyey dhaqdhaqaaqa taiwan uu ka sameynayo iyo taageerada uu siinayo sidoo kalena madaxweyne ku-xigeenka taiwan uu booqday dalka mareykanka waxaa kordhaya cadaadiska shiinuhu ku hayo taiwan iyadoo shiinuhu aaminsan yahay in taiwan ay tahay dhul kamid ah dalweynaha shiinaha halka taiwan iyaduna aaminsan tahay inay ka madax banaan tahay shiinaha inteeda kale weli ogaala degeysanaysaan keerana waad nagala socotaan saaxiibayaal weli barnamij waad la socotaan keenan waad naga dhegeysanaysaan markaan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii bandhigga warbaahinta bulshada xogta warbaahinta bulshada hadalleynta afar labaatan ka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhegaysataan wadajir warbixinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ah ifraax axmed xuseen ifrax waxaan ku bilaabaynaa hadalleynta muddooyinkii ugu dambeysay aadka loo hadalhaayey haddaynu eegno baraha bulshada soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa aad aad loo ee eh, astaanta qaansaroobaadka ah oo ku dul sawiran buugga fisigiska ah eh, ee dugsiyada sare soomaaliya kaas ay soo saartay wasaaradda waxbarashada soomaaliya dad badan oo baraha bulshada isticmaala ayaa raayigoodii ka dhiibtay iyagoo markaasi dabcan ee eh, baraha bulshada muddooyinkii ugu dambeysayba qabsaday arrinkan waxaana muddooyinkii ugu dambeysay dadka qaar ay dhahayeen in ay astaanta dadka isku jinsiga ah ay muujinayso astaanta ee ku dul sawiran buugga ee eh, fisigiska halka dadka qaar ay leeyihiin arrintan arrin oo yacni ma ah qaar ka ah macallimiinta inta badan eh, dhiga fisigiska ayaa waxayna shaaca ka qaadeen in arrintan aysan ahayn qaansaroobaad ama waxyaabo kaleeto laakiin ay tahay eh, sawiro markaa dabcan muujinaya fisigiska eh, waxyaabo badan oo laisku daray qaar ka mid ah macalimiinta eh, dhiga dugsiyada sare waxa ay sheegeen in wax ku dul sawiran buugga uu yahay jeegaan qoroxeed waxay ku fasireen iftiin cad oo kala socmaya ilaa toddoba midibna leh marka arintan mudoonkii ugu dambeysay baraha bulshada ayay qabsatay ifraax waata cabdirashiida waa sida aad sheegtee arintaas ayaa baraha bulshada aad u haysataa soomaalida laba dhinac ay u kala baxeen qaar waxa ay leeyihiin waa arrin iska caadi ah oo maxayhatooda calaamada waxay muujinaysaa qaansarobaadka halka kuwo kalena ay leeyihiin waa calaamada dadka isku jinsiga ah oo hada dadka muslimiinta calaamadaasi aad ay u necab yihiin marka arrintaasi ayaa ka jirta baraha bulshada dadkuna weli way isku dhex yaacsan yihiin hadalhaynta haddii aan halkaasi uga nimaadno markana dhanka iyo qormooyinka qurmada ugu horeysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay sida tan xakameey fikirka maskaxda marka aad keligaa tahay sidoo kaleet waxaa leeyahay carabkaaga xakameey marka aad bulshada la joogtid mar weliba noqo qof markaa carabkiisa gaaban yahay sidoo kaleet waxaa leeyahay xakamee go-aamadaada markaad xanaaqsan tahay oo markaad xanaaqsan tahay waxaa macquul ah in go qaadato laakiin mar weliba waxaa wanaagsan in markaaad xanaaqsan tahay go-aankaaga noqdo mid aad iyo wanaagsan oo inaad xakamaysid go sidoo kale waxaa leeyahay u fiirso habdhaqankaaga marka aad caruurtaada iyo xaaskaaga aad la joogto qoraaga qormadan ayaana sidaa ku soo gabagabeeyay waata oo qormada ugu dambaysa dhankeyga nolosha waxaad u baahan tahay inaad xil iska saarto sidii aad u maarayn lahayd caafimaadkaaga lacagtaada xiriirkaaga iyo farxaddaada inta aad nooshahay noloshu waa safar ee maaha meel loo socdo ma aha in la gaaro dhammaadka nolosha ee waa ku raaxaysiga nolosha waxaa ka buuxa caqabado laakiin caqabadaha loolama jeedo inay naga adkaadaan ama ayna burburiyaan balse imtixaanka xagga rabi ka yimid waa inaan ku samirno ugu dambayntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey noloshu waxa ay ku saabsan tahay helitaanka ujeeddada isweydii maxaa lay abuuray maxaan la kulmi doonaa marka aan dhinto qormadan ayaa waxaan kasoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala dhigaalka dunida guud ahaana dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada intaan ayaa kusoo gabagabeynana xubintaan xubinteeda kale noola kulan bandhigga warbaahinta bulshad maqleyseen oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaal dhinaca kalena ciidamada militariga israel waxay sheegeen in diyaarada dronisa ay duqeymo cirka ah ka fuliyeen markaa marinka khaza oo lagu bartilmaameystay siday halku dhigeen ururka xamaas ee dagaalka kula jira israel waxay shaaca ka qaadeen in sidoo kale dibadbaxyo rabshado wata ay ka dhaceen marinka khaza xilli weli ay sii soconayaan u dhexeeya shacabka falastiin iyo ciidamada israel oo doonaya in markaa dhulballaarsi ay sameeyaan sidoo kalena mar waliba dhibaato ku hay dadka rayidka ah milatariga qoraal soo baxay waxay sheegeen in diyaaradda dronisa ay bartilmaameysadeen laba xarumood ama laba saldhig oo ay lahaayeen ururka jihaadiyiinta ee xamaas kuwaasi oo iyagu maamula marinka khaza sidoo kale waxay sheegeen in duqeymo kale ay ka dhaceen qeybo ka mida ah isla marinka khaza xilli weli ay socdaan iska horimaadyada u dhexeeya shacabka falastiin iyo sidoo kale ciidamada israel ururka xamaas qoraal ka soo baxay waxay ku sheegeen in laba ruux oo rayida ay ku dhaawacmeen duqeynta dhankooduna aanay waxba gaarinba sida ay israael u sheeganayeenna ay tahay sheegashadooda ku aadan in khasaare fara badan uu gaaray ururka xamaas almakhazi xerada ama kaamka loo yaqaano ayaa la sheegay inay sidoo kale ay dul hayhaabayeen diyaarada daroonisa oo laga cabsi qabay markaa inay duqeymo ka fulin karaan walow aan lasoo warin ilaa haatan in wax duqeymaha ay ka dhaceen marka la eego kaamkaas ay degan yihiin dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta sidoo kale weli waxaa socda iskahorimadyada u dhexeeya ciidamada israel ee doonaya inay markaa dhul ballaarsi sameeyaan kuna deegaameeyaan deegaanada ay dadka falastiiniyiinta degan yihiin dadka israa'iiliyiinta tan iyo toddobaadkan waxaa jiray in dad badan oo labaatan ruux ku dhow ciidamada israel ay toogteen sidoo kalena dad labaatan iyo laba ruux ka badan ay dhaawacmeen guurina ay joogto yihiin marka la eego duqeymaha iyo dhibaatada lagu hayo dadka rayidka ee falastiiniyiinta tan iyo bilowgii sanadkan waxaa la aaminsan yahay in dad fara badan oo ka badan laba boqol ilaa saddex boqol oo ruux oo rayida ay dileen ciidamada israel laguna dilay daanta galbeed iyo sidoo kale marinka khaza waxaana dadka falastiiniyiinta ay wajahayaan dhibaato xogli oo kaga imaaneysa israel bishii julaay israel ayaa waxay qaaday mid ka mid a ah weeraradeedii dhimashada ugu badnaa sababay dadka falastiiniyiinta waxayna ku qaaday daanta galbeed halkaasi oo ay markaa ku barakicisay sidoo kalena ku dishay dad badan oo falastiiniyiina labaiyo toban ruux ayaa lagu dilay xerada qaxootiga ee janiin loo yaqaano iyadoo lagu dhaawacay boqol ruux oo falastiiniyiin ah waxaana muuqata in weerarka bishii julaay dhacay uu ahaa mid ka mid a ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee dadka falastiiniyiinta ah gaara taa waxaa ka jawaabay isla xilliga ururka xamaas iyo ururada kale ee jihaadiyiinta iyagoo oo markaa ku bartilmaameysaday duqeymo iyo sidoo kale gantaalo ay ku rideen dhanka iyo israel walow yana taa ay kaga jawaabtay israel duqeymo xoogan oo ay ka fulisay marka la eego qeybo badan oo ka mid ah dhulka ay degan yihiin dadka falastiiniyiinta ah weli barnaamijka waad degeysanaysaan keenan aad nagala socotaan saaxiibayaal qaybihii dambe barnaamijka walaad maqlaysaan markan waxaad kuso dhawaataan dhegeystayaal xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin xaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhuuga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalemaanay waxaa la yidhi ciidankiiyo dadkoo wadan weeray cadowgiiye markii layswareemay noqdeen weylo goosane wax dhintiya wax cararay noqdeen wiila shiibalowe waana mahad ilaahay siday wax u socdaaniin ciidankiiyo dalkiiyo dadkiiyuma nabad baa dibadahan ku raagaydi aryaadhaha beriga geedkii kalamaan waa la qabsaday afki ba'a yidhina tubti waa karaahe nimanka hoogayaa ka yeertay nimiyow dogfurda guurtooy adduunya dabagadoonye ah deegna deenkagud adduunya dabagadoonye kale waa dogi anafiiriya leewaaroga dagaalka wejigiisa labaad lama bilaabe urmow dagaalku waa socdaaye eh. wadaartiina dhibaysa waddankeenna wareerseeyey eh. wuxuu duurka wareegaba weerarkii lagu qaaday eh. wacdari geeshku dhigan hilibkoodii wadhnaa dugaaggaa ka wabxidda yartay wax ku qaado waaryaana wallaweynay wax ku qaadan maysaan wacdaraha adduunke weydiiya culimada solama odhan warwaaqlo waxaa kaloo la yidhi mahayo mana sugaayo imana maqne waar qore anigaa ku siinaya haddaadan haysan dadnimon magon ayaalniman godon alakaari lafta garaamiyaa sidaas yidhi war adaan fahmine cir maroogo dhul maroogow ku yidhi annagoo heegana qororkii kumaagaba waan hor joogsanaynaa inan yahay qurxoonoo wejiga laga tatoonyeeyey bidhaantaada goortaan arkaa laygu soo degeye cimrigayna waan goobi jiray qaabkadhaa tahaye isboorqaadku waa furan yaho kuuma diidaniye sunniyaha cajiibkaa raggaad ku handadaysaahe adoo weliba caataa haddana dhirirka tooreeyey in dartaa qabriga loo hurdaa waa nasiib qayb xumo eh waalidkaa mag iyo qaar haddaad kala xishoonayso naahoy caadi maahiye intaan dhididka sayraayo lambarrada inaad ii qortaan kaa codsanayaahe eh. telefoon dhacaa iyo markaad wadisaab ii reebto anoo jamasho kuu qaba haddaan soo wactami waayo hama sayrin dhowr baa sharcigu ii fasaxayaahe eh. bajaaj raacna ii tuur gabdhuhu lacag ma waayaane oo dhowr dollar ii geli qof yaashiid xun baa jire eh ha yeeshee jacaylka iyo hantidu wax isma doorshaane waa laba qofkaan soo helhelin jeenangaad yahaye eh. daraad subax yartaan kulannayoo laybaraad tahaye mar haddaanba awgaa cuntada fiiqsan kari waayey qandaraas jacayl waa inaan kula saxiixdaahe sooryada markaan bixi tegoo shacabka loo yeedho odayaasha waaweyn sabgaad kama duqoobaane islaamaha baraanburo haddii nala ku soo yaacsho iyo macalfanaaniinta qaar hilibka soo doonta waa dembiilayaal raashinkay xoogu cunayaane intaysnaan carruurteenna jalin noo dhaldhala doonta saldhigyada haddii aan qabtoon cabasho gaarsiiyo oon maxkamad la tiigsado sharcigu waa xirxirayaahe qorax dheere waa mudan yihiin lagu ciqaabaahe iyagoo indhaha taagayo cidhid ku jeebaysan fag haddaan nira oon waddada kugu lugaysiiyo daafeedna kaa soo xirtoon bari u soo luudno gabar wiilka daba dhuumataan qayr lahaa jirine arrinkaa haddaad yeeshidoon wax isla duugduugno saw lamaanayaashii qarniga toos u noqon mayno waar bislow jacaylkaagu been weeye waxba kama jiraan weeye aryaadhaha bislaxaad u la yaabaysid wixiisaa wax kaaloo kaasi wanaagsanaa lasoowada wixiisaa wax kaaloo kaasi wanaagsanaa laso war cabdulla waxaa kaloo la yidhi weligeed adduunyada wakhtigaa qof saacida midna waayahaa xira waar waxaad ka tagtay waxbahay dabiibina wadka aanis aragne warbowe shabaabka waxay ka maraysaa war wareegaya xaafadaha waa ka baqaya war kalemaanay war ma haysaane xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka hadlayay mid ka mida furmaha gobolka galgaduud wow haddii abaarahan iska casrilahayaa miyuu yidhi madawiinaag muduhilaajay waa ay kudhimaaan sheegay mar dambe lay soo dhici maayo miyuu yidhi sanadguurida weerarka gurigiisi miyaa la gaaray war dad falanaatii warna ma sugtaane cabdiraxmaan isagoo ka sheekaynaya habeen dhawood ninkii hadlayoo mahadkarataay ahaa wuxuu yidhi ladnaanta iyo baruurta ninkaa ka muuqatay korkiisaa laga subka karay ma dhig ciyaal ku naaxay meela ka oodanyin walaamaangyone walwaraabayang maleemeen lahaydanhe warloodii dadka ay ka dhaceenoo sakawaad ku sheegga ahayd miyuu hilibkeedii ka dhargey warwarkaa ku soo ordinina wuxuu yidhi ninkaasi meelnamadoo wuxuu raba iska cunayuu joogaa faqaatila isagii madawiine hasan sheeg ina haahunaagaha idungaliya war ma somalilan mal ixtiraafi buu yidhi waradhaaya waalidinu waali waa dhaaftae wuxuu yidhi meel buu isaga dhaqan yahay ciyaal gaajo iyo haraad u baaba'ana hawdkaanuu soo geliyo wuxuu leeyahay bumba isku xidhoo dadka laaya marka waxaan dhihi lahaa buu yidhi sheegayo annaga madaxweynihii iyo xildhibaanadeenniba waa kuwa furunta taagane bannaanka hayskeena hadduu run sheegaayuusa isqarqarine war carruuran dhammaanoo laga xaday dadkii dhalay ayaa meel u dhoobane miyuu tiisa dhibayaa warbow hadda shabaka loo dhigay walle waa ku dhacaya war waxaa hore loo yidhi ninkii dhuumanaye dhabarkiisu muuqde dhaqsha loo ogaadaa ka dhigante war kuwa dhuuntay iska daayo kuwa kale qarfaha ku jira maxay u ohan waayeen maxaan geliyada jibbaaxay maxaan geed qodax la seexday dushayda gantaalka reemay warwaaqlow geddadu tilmaantay weeye maxaanu madgebagebaynay wuganii waa kaa xumaadu gaaxdi nabsi aynu maallay galabuuraha war cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa kaluu yidhi maad karatay saddexda beelood ee uu ansaarta ku sheegay saddexduba waa reer galmudug namana qabato in aan ansaar u noqonno khawaarij umana ahe waa u afduuban yihiin wuxuuna tusaale u soo qaatay labadii wiil a kale ahaa axmed fiiqane iyo maxamed cumar wuxuuna yidhi laba jeer bay shahiideen kuwaas dadkii ay ka dhasheenna inay khawaarij u noqdaan ansaar macquul ma ahan ee waa lunsan yihiin runta aan u sheegnay hala dharbaaxo wara cabdiraxmaan xabshukur wuxuu kale u yidhi puntland iyo somalilan nabadda ay ku joogaan waa khawaarija annagaan hor sababto sababtoo ah mar horay meel kasta tegi lahaayeen marka si aysan soomaalida kale ugu gudbin shartooda eh. annagana aan u galno eh. aana iska soo dhammaystirno waar wallaweyne war ma haysaane faysal calawaraabe wuxuu yidhi eh. dagaalka laascanood madaxweyne xasan shiikh baa lagu fashilinayaa markaa si aynu saddex dowladood u noqonno waa inaanu ka hortagnaa fashilkaiyo dibindaabyada marka wallaweyne waxaan igula talinayaa idinkuna xaggaa ka soo dhirbaaxa annaguna sii dhirbaaxne ubow markaa ma soo socosiraadayba warwaaqla war ma haysidaw madaxweyne ku-xigeenka buntland axmed karaash wuxuu yidhi xuduuddii hadda waa la kala joogaa qolo walbaa halkeedaha ku ekaato sidaana aan ku kala nabadgalno haddii la yeeli waayo wixii ka dhaca ciddii fidna bilowdaa ka mas-uula war ciidamada s s c wuxuu yidhi somalilan waxaan ka diidnay puntland ka yeeli mayno sababtoo ah waxaan rabnaa maamul goboleed gooni u taagan puntland ku biiri mayno xuduudna lama lihin marka waa la yaabanahay arintu waa isku qasan tahay xaggee iska qabalaada wax la waayay gelo ruuxi waa lambawduda aqlow bilaash baad u qaylinaysaa dowladda buntland mar lama ogolaanaysa inaan lascaan soo gashaanin adiguna walaaciyo walbahar ka daayo walwalla ii dhulka u joogo waar idinkuna ma la qabtaan waqlow waayahay ku daaye wadadeed maraysa ma maqalmiya miya waar cabdulla war mahaysiday ciidamadii saaraa buurta gacan libaax waa laga soo dejiyey somalilan arrimaheedu way dhammaysatay marka dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa yaa kugu dheganhewarkalamaanay war ma haysiine guddoomiyihii hore gobolka hiiraan cali jaytaxmaan way iska farjinaynaa nooh miyuu yidhi qalbigaan ka waxaynaynaa miyuu yidhi khawaariijta wow mar labaad miyuu cirkay dhulka badweyne ka xirtay dagaalka waa ku daalna waa iska xawalaynaa miyuu yidhi qofka hadda la maqli waayo asaa la maqli doona miyuu yidhi war madaxooda ninkii ii keena lacagaan siinaa miyuu wuxuu yidhi war weligiin kalemaana warka waa ku didaan sidaad waalan cali jayta isagoo labaatan tignikaa watu inta dhulka maray u dhuusama reeb dalkuna waa labaduu yidhi intiisa badan inta yare khawaariiju joogtana haddaan ka didinaynaa buu yidhi nin laga rumaysan waayana maahanoo hadda ka horba matabaanuu ka bilaabay hawsha maantuu dhuusama reeb madaxweynihii u fadhiyana inuusa u daahdaahan way iska caddahay hadda khawaarij meeshay marta ilaahay nama marsiiya sababtoo ah awoodkoodaa galay waar gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashina dhuusamareeb buu joogaa isaga laftiisuma furut intaan gelayaa buu yidhi um cabdixaashibaa hadda dhaban cadka yar war guddoomiye cabdixaashi horeyba wuxuu u yidhi madaxweynihii qaranka oo tuuta xidhan oo furunta jooga inaan sudadinta xidhanna xamar iska taxtaxaashno waa anshax xumo war kalemaanay war mahaytana guddoomiyaha golaha shacabka saacada madoowa <laughs> dhuusamareebaa didkaari ogaadaha maroodihii banaan roogsoon balanbalmagarya war doorashada koonfur galbeed ha la qabta miyuu yidhi war legdin halka jira doorashaniindhimanatoybaga warbow guddoomiyaha aadan madoobe ilaa aaraareebuu ka mid ahaa dagaalka khibrad buu leeyay ma furuntu gelahayaa waryaa furwaan hirnaydi furwaan warmadayoshaqaadnimada wuxuu yidhi s d m kac suran war waliintani moyshidi dawlad koonfur galbeeda leele war halgankaan socda looma kala harine odax abdulla mahaday ma dhaafay war gudoomiyaha gobolka banaadir oo cadcadda iyo caddaan lixi jooga wuxuu yidhi maradaa naga dhacday talow hanagula celiye sababta oo tolkeenna dagaalka waa ka hurdaa asaakeen waa dirireen uu yidhi khawaarijna waa iska celiyeen uu yidhi war guddoomiya madaala oo macawislay la kulmay waxay ku dhaheen bowa isku badaneeye iyo biinoo kala saar ma yidhaahdeen warwarkaan ku soo boodin yihiin waxay dhaheen guddoomiye ugu sawir damba nama qabato waa daalnay waa rafaadnay dhibna nooma dhimana ayaan horena madax kalay shirib ku soo dhoweeyeen waxay ku dhaheen macawislaydu dhowaanahan kama dhammaan dhibaatiyo wax soo dhowayn war calaa kulli xaal tolku waa iscanaansanaya dagaalkana waa mar mardhow waxaa boorka kaci doonaa degmooyinka ruunirgood iyo ceeldheer iyo wabxo iyo ceel buur iyo galcad iyo caws weyne iyo inta ku xeeran oo dhan war maxaad boor ugu kucinaysaa degmadiiba afar ma waxa jooge war teena dhibaya tamartooda la tuso hadda waa tegayaan war shabeellada dhexe ma haddaay meesha agteeda ciidciidka la dhahayay wili khawaariijtii waa ku goodoonsan yihiin ciidanka iyo macawislayduna waa ku wareegsan yihiin meel wax uga soo geli karaanna ma laha la yidhi ma xataa badda marka mar waxaan ka baqayaa deegaankaas hadda ka hora urkoodana la mari waaye sidii oo kale inay ka dhacdo aryaadhaha samideey cabdulla shabaab la hadlaayana wuxuu yidhi oo waxay kuu taagtay tuugaadii eh. tala xumaya toobaadseeg eh. waxay kuu taagtay tuugaadii eh. tala xumiyo toobaadseeg war cabdullah maxay u odhan waayeen fakarkii talaxumo ku beermaye taariikh xumadayay iga raacday tusaaloha ay ahaato war calaa kulli xaal tag ama joog wax ka xun oo dad la yidhaahdo ma jirto waar sidii owrxunoo gocoosaa u gacmadii jiraadlaya gaarweyn ka soo degay oo goortu gulaansadad darandurrida qubagiilaya baa nace tag ama joog <laughs> intaan koranay waa dhaaftay guri jartay eh. anina geegantana koradaayi dhaafti warmadayow brofesor cabdalla maansuur wuxuu yidhi eh. maanukaa isku hooyaa war abwaandhooma wuxuu yidhi allah u naxariistee eh. godlow goorri iyo gawr cadii laysla garan waayey war waxaa kaloo la yidhi goray godgelgod diingel diingodgelgod goraygelw war kalmaanay war ma haysiine hayaatan dagaalbeeleedyaa soo cusboonaaday dadkana waa laisku diray aa la leeyahay hadda xuduuddii kenya u galay dagaalbeeleedkii dhulka waqooyiga bari kenya uu ka socdaa beelaha walaala halka isku dilayaan warba wasiirka gaashaadhig ee aadan bare ducaala uunsade ma kala celin waayo beelaha haddee war faarax maqalin ka dambeeya war shabeellada dhexe waxaa la yidhi sagaashan jir dugsi qur-aan haya oo salaad subax inta dukada gohoshiisii iska wardinaya ayaa aana qabiil loo dilay laakiin aniga falkaasi wuxuu ila egyahay mid qawaariji ka dambayso dee waa isku dirkii laguu sheegay war raysul xamse cabdi aar khudbada meesha uu ka jeediyey waa new york soomaalidana hubka cunuqabatayntiisa ha laga qaado uu yidhi aan iska celinna bahallade warboowka wax dila ku dilayba waa soomaali baa lagu yidhi war soomaali hub mugyarrig wal iskureebo fadaasa soomaaliya dhankeedii eh? dhawaaq farax le mooye dhiilla kama sugaaye war soomaaliya dhiilla waa ka jirtaa dhiilla dagaal baana ka jirtee eh? dhab u fiirso dhab eh? dhab u fiirso dhab dhab u fiirso weliga war waxaad ka tagtay dhillada kolkaagii adba dhawrsan weydo hadiguba dharaara aad ka qoslaysay dhooshe u dhegaysan may waa inaad dhaqaaqdaa waradna waxaad ka tagtay dhibta la isweegaa wayno dhaxaysayo hadalkaad duuraysiyo dhinacya iska daayo amba dhamay qararke waa inaad dhadhaamisaa joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshada isbuunyada ee dubay xubintii kalamaan ayaad maqlayseen guud waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijkii ogaalood kala socoteen k ln anigoo cabdixii siciid beerada barnaamijkii ila socodsiinay salaad cabdulle cumar ayaa farsameynay intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo goayo cidlada gaaf wareegaye go'ayoo cidlada gaaf wareegaye laba gabi dhexdood goobyaale go'ayo cidlada gaf wareegaye go'ayo cidlada gaf wareegaye